الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهma انفعna بmا علمتنا وعلمنا mا ينفعna وزدنا علما ينفعna والحمd لله على كuلi حاal waxaynu ku jiray aلأdكاar bعd السلاam min الصلاة adkaartii la akrisanayay salaamo naqsiga salaada laga salaam naqsay dabadeed ayaynu ku dhex jirnay waxa uu sheekhu inoo sheegay inuu akhrinayo saddexdaa suuradood ee mucawidaadka la yidhaahdo suurat likhlaas ama suuradda qul huwa allaha aynu niyaahno suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas bacda kulli salaatin salaad kasta dabadeed ayuu akhrin waxaanan soo tilmaanay in xadiidka uu warinaya abu daawuud ee sanadkiisuna saxiixa yahay cuqbata bna caamir laga warinayo inuu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu faray cuqbe oo yidhi amaranii rasuul lahi sala alla sl wuxuu faray an aqra'a bilmucawidaati dubura kuli salaatin wuxuu faray saddexdaa suuradood ee mucawidaadka la yidhaahde ilaahay lagu magan galo suuratu likhlaas iyo falaq iyo annaas inaan akhriyo salaad kasta dabadeed ayuu ifaray waxaa kaloo iyadana aynu soo tilmaanay xadiid kale oo imaamu albukhaari warinayo oo rasuulkeenna moxameda sala allahu calayh wasalam caaisha ay leedahay marka uu xanuunsado nafdiisa ayuu suuradaha ku akhriyi jiray kuna tufi jiray markii xanuunkiisii daraadayna aniga ayaa ku akhrinayo gacantana ku masaxayey suuradaha addaba macnahooda ayay inoo joogtay bismi illaahi araxmaan raxiim bismi illaahi allaha magaciisa ayaan ku bilaabanayaa allihii arraxmaani naxariista ballaadho naxariisanayey alraxiimi allihii naxariista khaaska ah ee gaarka ah naxariisanayey oo naxariistiisa adduunye waxa weeyaan taa ballaadhan ee cid walba gaadhaysa naxariistiisa aakhirana waa ta khaaska ah ee muuminiinta ku khaaskaa ama araxmaani allihii naxariisanayay naxariista waasica alraxiimi allihii naxariistiisa gaadhsiinayey khalqigiisa allaha magaciisa ayaan ku bilaabayaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed alale huwa isagu waxay sheegaan culimmada sabab nusuulku inuu ahaa oo ay gaaladu yidhaahdeen rabbiga aada sheeganayso bal nasabkiisa iyo abtirsiintiisa noo sheeg ama si ay sababa qaarkood tilmaamayaan bal noo sifeeyo tilmaamihiisa noo sheeg markaasaa waxaa la yihi qul waxaad tidhahaa nebi maxamedow huwa rabbigaygaa idin weydiinaysaane allaahu alla weeye ka macbuudka ahee la caabude isagoo cibaado keligii mutay weeye axadun mid keli a weeye ama waxaa la odhanayaa huwa qul waxaa tidhaa huwa arrinku waxa weeye allaahu ilaahay axadun mid keli a weeye ilaahay waa ka kelida ah axadiya ay ku koobantay kamaal oo dhan lada kelida ah asmaada wanaagsan leh sifaadka sarreeyo leh aan wax markaa u dhigma iyo wax shabaha iyo wuxuu eegitoona aanay jirin allaahu ilaahay assamadu ka baahi oo dhan loola soo qastiye weeye waayo isagu waxa weeye ka deeqtoon ee aan isagu baahanin cid kastaana ay u baahan tahay baahi oo dhanna loolaba soo qasiyo caalamka sare iyo ka hoose mid dad ku jira mid berri jooga mid buur saaran iyo mid bannaan saarani kay u wada baahan yihiin ee ay baahiyahooda ula soo qasinayaan weeye ee ay u wada baahan yihiin ka sayidka ah ee sayidnimo halkii ugu dambaysay ka gaadhay weeyaanna waa la yidhi lam yarid ma dhalin walam yuulad lamana dhalin waayo dee waa mid keliya oo cid shabahda iyo cid u dhiganta iyo cid la toona aanay jirin wuxuu uga baahan yahayna ma jirto lianno dee waladku waalidkii buu shabbaha waalidku waladkiisa ayuu shabbahayaa ilaahayna waa mid keliya oo aan yacnii cid u dhiganta iyo cid shabahda iyo cid la midiitoona aanay jirin waa isu baahan yihiinoo walad iyo waalid way isu baahan yihiin oo ilaahay kaan ciddaba u baahnayn weeye walam yakun ma ahaanin axadun midna kufu-an lahu ilaahay mid u dhigma oo u mahiilahoo la mida ama nadiirahoo u dhigma ama shabaha laysa ka shay-un wa huwa samiicu lbasiir kaa weeye macnaha markaa suuratu likhlaas suuraddan suuratu likhlaas waxay leedahay fadliyo dheeraad ah oo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam uu u sheegay ayay leedahay waxaa ka mid a ah inay tahay hulusu lqur'aan qur'aanka xagga ajriga inay hulusulqur'aan ay uga dhiganto oo nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiid iyo muslim ay warinayaan waxa uu yidhi miyuu ka caajizayaa midkiin inuu akhriyo hulus alqur'aani fi leyl habeenka qur-aankoo saddex loo qeybiyey qeybtii inuu habeen akhriya miyuuka miyuu ka caajizaya sen ayaa karaya rasuul allah allahu lwaaxidu samad yacnii aayadda arrintaa tilmaamaysaa hulusulqur'aan qur-aanka saddex meeloodoo meel ayay u dhigantaa inahaa tacdilu hulus alqur'aan qur-aanka saddex meeloodoo meel marka laga dhiga ayay u dhigantaa bimacnaa xagga abaalmarinta ayay uga dhigantaa weeye ee bimacnaa waa lagaga kaafdoobayaa ma aha dee faatixada la akhriyo salaadaba kaa kaafin mayso ee xagga ajriga ayay uga dhigantaa weeye waxaa kaloo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam tilmaamay xadiid imaamu axmed iyo dabaraaniya ay warinayaan culimada in badanna ay tasiixisay man qara'a qul huwa allahu axad cashara maraatin toban jeer qofka akhriya bal balallahu lahu beytan fi ljanna ilaahay jannada ayuu markaa guri uga dhisaya markaa waa akhrinaad ilaahay dartii aada u akhrido ee ma aha markaa tan munaasabaadka markaa koob iyo toban soo akhriyo oo aan markaa cid loo hadeynaya ama markaa wax kale lagu samaynayo maahe waa taa markaa aan ujeedo kale ilaahay dartii aada u akhriyaysa weeye waa suurada jacaylkeeda jannada lagu galo waayo nin saxaabi oo ansaari ayaa wuxuu ku tukin jiray saxaabada yacni wuxuu ku tukin jiray tolkii masjid quba mar aliyaaliya markastuu suurad markaa furfurtaba suuratulikhlaas ayuu akhrin jiray markastuu furfurtaba suuraddaa suuratulikhlaas buu akhrihi jiray iyo haddana wixii kale suuraduu hayo dee markaa shay meel lagu gaar yeelayana waa in nebiga sala allahu calayhi wasalam dee looga haystaa isaga xaggiisa dee waa in amar iyo ogolaansho looga haystaa ila cibaadadii isagaa laga dayanayay saxaabadii ayaa ka shekootay waxay yidhaha ninkani mar walba suuratulikhlaas unbuu akhrinayaa markaasuu ihi war maxaa kugu xambaaray inaad mar walba suuratulikhraas akhrido wuxuu ihi waan jeclay suuraddaasoo dee waa sifadii ilaahayoo waan jeclahayoo saasaan mar walba u akhriyaya markaasuu ihi ina xubbaka ina xubbahaa adkhalaka aljanna jacaylkeedaasi jannada ayuu ku geliyey macnaha jannada ayuu ku gelinayaayoo janno ayaad markaa ku helaysaa markaa sifadii ilaahay iyo tilmaandiisii ayaa ku sugan oo si kooban ilaahay isugu sheegay markii ay yidhaahdeen unsur lana rabbika noo noo noo abtirsiintiisa noo sheegiyo wucuduu yahay waa taa ilaahay isugu sheegay oo ilaahay waa kaa kelida waa kaa aan baahanayn loo wada baahan yahay waa kaa aan dhalin aan la dhalin waa kaa cid u dhigantaa aanay jirinoo waa suurad qiimahaas leh bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya araxmaani allihii naxariisanaya naxariisa waasica hee ballaadhan alraxiimi allihii naxariista khaaskaa naxariisanayay ama naxariistiisa gaadhsiinaya khalqigiisa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi alfalaqi subaxa rabbigiisa ayaan magangelayaa ilaaha subaxa dilaaciya ee mugdigii habeenkii ka soo dilaaciya ayaan magan gelayaa birabbi alfalaqi khalqiga rabbigiisana waa la yidhi oo falaq khalaqa khalqiga ayaa la yidhi birabbi lfalaqi subaxa ilaaha dilaaciya ee mugdigii habeenka ka soo dilaaciya rabbigiisa ayaan magangelayaa ee xabadda firiga dhulka lagu rido dilaaciya ee labda dhulka lagu rido dilaaciya nabaadka iyo geedda ka soo saara rabbigaas ayaan magan gelayaa dhe maxaan ka magan gelayaa min shari maa khalaqa wuxuu abuuray sharkiisa iyo dhibaatadiisa ayaan ka magan gelayaa hadduu insi yahay hadduu jin yahay hadduu xayawaan yahay ilaahay abuuray isagu maamulayay ilaahaas ayaan ka magan gelayay inuu sharkooda iga badbaadiyo wa min shari qaasiqin waa taksiisu bacda tacmiim intii la yidhi waxaa tira wuxuu abuuray oo dhan ayaa haddana waxyaalihii makhluuqaadka ka mid ahaa ee sharka lahaaba haddana qaarkood gaar aayaddu ay u xusaysaa wa min shari qaasiqin habeen sharkii ayaan ka magaydaa waqaba markuu madoobaado shirkiisa ayaan ka mangelayaa liannahu habeenkii marka uu madoobaado mugdigiisa markaa uu ku wada daboolo dhulka ee dadku ay seexdaan waxa soo baxa dee arwaaxda shariirada ah oo dhan ee waxyeelaynaysaa soo baxda xayawaanka mu'diga ah ee waxdhibo oo dhan baa soo baxa oo godkoodii ka soo wada baxaya waa kii habeenku markuu madoobaado ee gabalku dhaca carruurtiinna markaas qabsada oo ha sii daynina waa kii nebigu sala allahu calayh wasalam lahaa markaa wa min shari kaasiqin habeen sharkii ayaan hamaankaa idaa waqaba markuu madoobaado kaasiq waa habeenkaa mugdiga daran idaa waqaba marka uu madoobaado mugdigii soo galo ayaan ka magan gelayaa wa min shari nafaathaati kooxaha ama nafaha ama dumarada tufa filcuqadi guntimaha iyo xarkimaha iyo waxay xidheen wax ku tufe ee ku akhriya kuwaa sharkoodana waa ka magangelaya wa min shari nafaathaati dumarada ku akhriya waa nisaa waa dumarka ama waa nafaha ama waa kooxaha sixirlayaasha ah ee ku tufa filcuqadi xarkaha iyo waxay gungunteen intay wax gunguntaan ay xidhxidhaan dabeetana wax ku akhrinaya ee yani yani dhaaraha iyo balaayada iyo jika ay adeegsanayaan dhaarihiisii iyo ballamihiisii iyo waxay ka doonayeen iyo ku akrinaya ee ku tufaya kuwaa sharkooda ayaan ka maangelaya wa min shari xaasidin xaasid sharkii ayaan ka magangelayaa dhe idaa xasada marka uu dee xasadkiisii la soo baxay xasadkii muujisto xasado kaa ayaan ilaahay ka magangelayaa dheh taasina waxa weeye waa suuratu lfaraq bismi اllaahi araxmaan الraxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa alihii arraxmaani naxariista ballaadhan naxariisanayay arraxiimi alihii naxariistiisa gaadhsiinayay khalqigiisa qul waxaa tidhaha nebi maxamedow acuudu waxaan magangelayaa birabbi annaasi dadka rabbigooda ayaan magan gelaya ilaaha abuuray maamulaya arrimahooda rabbigaa ayaan magan gelaya meliki nnaasi dadka boqorkooda ahaa ee maaligooda ahaa ee isagu iska lahaa ee siduu doore ugu tasarufayey ilaahi nnaasi dadka macbuudkoodiiyo kii ay caabudayeen ee cibaadada xaqa amutay ee waxga soo sokadii la caabudaaba baatil iyo waxba kaba jiraan ay tahay ilaahaas ayaan magangelayaa dhe maxaan ka magangelayaa min shari alwaswaasi min shari shaydaani shaydaanka sharkiisa alwaswaasi almuwaswisi ee waswaasiya waswaasiya waswasadu waxa weeye waa cod aan la maqlaynin waswaasinaya markaa ee shubahaadka iyo xaqa dheehgelintiisa dadka qulubtooda ku tuuraya sharka iyo xumaanta u qurxinaya wanaagga markaa ka weecinaya ka waswaaskiisa iyo waxa uu markaa dadka dhegaha ugu ridayo ku waswaasinayo kaa sharkiisa ayaan ka magangelay wa min shari lwaswaasi wa min shari shaydaani shaydaanka sharkiisa ayaan ka magangelay almuwaswisi alwaswaasi ama dilwaswaasi waswaasinta u saaxiibka ahaa ee lahaa alkhannaasi ee gabashada iyo dhumashada badnaa waa shaydaanka lagama gelaya waa shaydaanka dadka waswaasinaya ee qalbiga iyo dhegaha markaa dadka ugu tuuraya waxyaalaha markaa xunxun ee shubahaadka iyo markaa baadilka iyo sharka qurxintiisa iyo khayrka markaa kahostaagidiisa ee khanaaska ahee marka uu addoonku rabbigii xuso dhuumanaya ee fakanaya marka uu addoonku markaa rabbigii uu ilaa almaamo xuskiisana dee qabsanaya ee gees walba kaga imanaya marka itaalkiisu waa kaa haddii aad markaa ilaahay xusana dee waa kaa dhuumanaya dhuumashada iyo fakadka badan ee fakadka iyo dhuumashada ku jira eed mar qula soo banbaxaynin haddii aad ilaahay xuskiisa aada halmaantana dee waa haa ku qabsanaya ku koraya weeyi min shari lwaswaasi alkhannaas alladii yakhnas wayata'ahar waa kaa markaa dhuumanaya ee dib dhacaya idaa dakara alcabdu rabbah rabbigii addoonku markuu xuso marka uu markaa dee ilaaba xusuustiisana waa kaa qabsanaya kaasoo min aljinnati kaa wax waswaasinayo jinka iyo wannaasi dadka ka ahaaday shaydaankaa wax waswaasinaya waa laba qayboodoo mid wuxuu ka mid yahay marka jinka midna wuxuu ka mid yahay dadka shayaadiina aljinni waalinsi ilaahay baa sheegay in shayaadiin jinniya iyo mid insiiba inay jiraan weliba dee kaa baa khatar badanoo dee saaxiibka xun saa daraaddeed baan u wanaagsanaynoo saaxiibkii xumaa waa kuxaynaya oo dee shirki iyo balaayadii ayuu kugu ridayaa digtoori badan buu u baahan yahay laakiin kan jinnigaahi dee isagu magangalkaa ilaahay aad ka magangasho ayuu markaa ku fakaraya oo waa kaa xadiidka nabigu sala alla alay slam inoogu sheegay marka la aadaamo inuu fakarayo weliba isagoo yacanii dabada markaa naqas ka sii daynay weliba cod leh si aanu u maqrin digrigaa wuu soo noqonaya marka adaa kala dhama haddana marka laaqiima buu cararaya haddana marka kale ayuu kuu soo noqonaya markaasuu adiga salaadaadiidi ka dhexgelaya saas daraaddeed baa mar walba shaydaankii oo aada qur-aan akhriyayso oo salaad tukanayso ilaahay magaciisii la qabsanaya oo layska naaraya oo markaad masaajidkii soo gelayso waa taynu mar kasta haddii aad ilaahay xuso waa kaa fakaraya firdhalaya haddii aad ilaahay xuskiisa aad markaa halmaantana dee waa kaa kugu lamaan weyn qul acuudu waxaan magangelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigooda meliki nnaasi dadka boqorkooda ilaahi nnaasi dadka maaligoodii ilaahi naas dadka macbuudkoodii ay caabudayeen ahaa marka waxaa la yidhi rabbi baa la yidhi oo melik baa la yidhi oo ilaah baa la yidhi saddex ilaah ma kala tilmaamayso sidaa haddii towxiid arububiya iyo towxiid aluluhiya iyo towxiid alasmaa wasifaat waa ilaahay rabbinimadiisa iyo maamul abuurkiisa iyo maamulkiisa oo la qiro waa uluuhiya waa tawxiidkiisa iyo keliyeelkiisa cibaado mutay oo la qiro waxa weeye asmaa iyo sifaadka uu leeyahay in la qiro oo isaga lagu gaar yeelo markaa saddex ilaah ma sheegayso si aanay taniba saddex ilaah ama saddex rabbi aanay u sheegayn waa saasoo kale un waa saddexaa macnay kale gedisan suuradahani ayagu labadaahi dee waxaa markaa ku jira aynu ka qaadanaynaa ilaahay in la cuskado oo wax kasta oo qofku uu ka cabsanayo in ilaahay laga magan o laga cuskado waxaa kala caddiian ka qaadanaynaa dee waxaa sixirka la yidhaahdo inaanu bannaanayn sixirkana cidda ugu badan ee adeegsataa inay markaa dumarka yihiin wa min shari nafaahaati bilcuqad saa daraaddeed ayaa markaa iyagoo rag iyo dumarba sameeyaan ayaa haddana inta ugu badan ee adeegsata ama hadduu markaa sixiroolo nina yahay ka samaynaya cidda ka samaysata ee wax samaysaa inay markaa dumar yihiin waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa xasadku isaguna dhibta uu leeyahay waa wax aad iyo laxaad u daran xasadkana waxaa le waana dembigii ugu horreeyey ee dee dhulka dembigii ugu horreeya ee ka dhacay weeye waayo dee wuxuu ugu sujuudi waayey ibliis aadam xasad buu ahaa wuxuu qaabiil habiil ku dilay xasad ayuu ahaa waa dembi aad iyo laxaad u xun waa qofka oo doona nimcada ilaahay qofkaa siiyey inuu ka qaado waa waa qof ilaahay haystaa waa nololuquuri waabaa la yidhaha ilaahay maamulkiisa iyo taladiisu ku haysaa ilaahay ow ciddaa maxaad waxaa u siisay ilaah ciddaa maxaad eh, maalkaa u siisay ilah ciddaa maxaad eh, awladkaa u siisay ilah ciddaa maxaad eh, yani cilmigaa u siisay ilah qofkaa maxaad jaahayo sharadaa iyo magacaa u siisay yani ilaahay buu haystaa waa qof ilaahay haystaa xumaanta uu leeyahay dartii ayaa markaa de laga magan gelayaa waxaa kale aynu ka qaadanaynaa markaa dee inuu markaa shaydaanku markaa insi iyo jinniba uu leeyahay oo shaydaanka markaa insiga inuu shaydaanka jinniga uu ka daran yahay leanno kan magangalkaasa laakiin kani dee intuu gacanta ku qabto ayuu markaa xumaantii ku gelinayaa waxaana tilmaana yani ay labadan suuradoodna fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin nabigeena sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo tilmaamayo xadiidka imaamu muslim waxau yihi miyaanad ogeyn aayado la soo dejiyay xalay oon ayaga oo kale la arag xagga yani waxa lagu maangala ilaahay lagu cuskado yacni wax la mida aan la arag waxa kale oo ayadana sugan oo nabigeena salى اllahu alayه wasalam ka sugnaay sida ibnu maajiga nasaa-iga ay warinayaan xadiis saxiixa rasuulku wuxuu ahaa xilliyadii hore wuxuu ilaahay ka maangeli jiray isha jinka iyo isha bini aadmiga waxyaalo badan buu markaa tirin jiru ilaahay ka magangeli jiray laakiin markay labada suuradood ku soo degeen ayaga uunbuu magangel ka dhigin jiray wixii kalena iyadana waa iska daayey waxaa kaloo xadiidii kale nebigu sala allahu alay slm muslim warinayo uu ku tilmaamay yacni saddexaasoo qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabifaq iyo qul acuudu birabbi innaas inaanu mid ku magangelin gelin ayaga oo kale oo ay markaa xagga wax lagu magan galo oo ilaahay markaa dee lagu magan galo inay kuwa ugu wanaagsan markaas ay yihiin cubat bnu camira alam tara aayaatin unsila allayla xalay la soo dejiyay xadiidkaan sheegaynay oon ayagoo kala la arg qul acuudu birabbilfaraq wa qul acuudu birabbi nnaas marka waxyaalahay dee tilmaamayaana markaa ruqyadu markaa inay sugan dee qur-aanka markaa laysku tufo iyo weliba tufidaasi markaas inay tahay mid bannaan in markaa laysku masaxo markaa gacanta la mariyo laakiin dee ruqyadu waa inay hadal ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo qur-aanka waa inay tahy luqa carbeed iyo wax macnihiisa la garanaya waa inay tahy welibana dee markaad ku akri iyo ka lagu akrinba waana inay rumaysan yihiin inaanay ruqyadan iyo tufidani ayadu keligeed wax anfacaynin ilaahay qadaridiisa inay wax ku anfacayaan waxaa kaloo la akrinayaa aayad kursida allahu laa ilaha illa huwa alxayu اlqayuum laa taakhuduu sinatu walaa noom lahu ma fi الsamaawaati wa fi اlard man da ladii yashfacu cindahu ila biidni yaclamu ma bayna aydihim wma khalfahum walaa yuxiiطuuna bishay min cilmi ila bima shaءa wasica kursiyu الsamaawaati wاlard walaa yuudu xifduma wlcaliy اlcadiim taas ayaa la akrinayaa caqiba kuli salaatin salaad kasta dabadeed oo weliba salaadaha faralka ah waxaana tilmaamaya arrinta xadiid imaamu nasaa-i uu ku warinaya camal yowm leyla ibnu sunina isaguna camal yowm leyla uu ku warinayo sheekh albanina markaa isagana uu tasxiixinayo ayaa markaa tilmaamayey waxaanu xadiidkaasi u ahaa abi umaama ayaa laga warinayaa wuxu uhi qaala rasuul lahi salى اllahu alay waslm wuxuu yidhi man qara'a aayat alkursiyi fii duburi kulli salaatin maktuuba qofka akhriya aayad kursida salaad kasta oo farala dabadeed lam yamnachu min dukhuuli iljanna ilaa an yamuut ka mancin maayo oo kaga hortaagnaa jannada gelideeda dhimashada mooyaane intaa aada dhimanayse aada noosha ayuunbaa jannadii kaa xigtaa mar haddii aada dhimato jannada ayaad gelaysaa waa arrin fudud qiimaha intaa leegna way leedahay oo waa lagu helayaa maxaana markaa macnaheedu u yahay waxa weeye allaahu alleh laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane ilaahay waa ka cibaado mutay keligii cid kale oo cibaado mudatay iyo in la caabudo oo la weyneeyo isaga mooyaane ma jirto cid kasta oo la caabudaana waxba kama jiraan weeye alxayu allaha nool weeye ee nolosha dhammayska tiran ayuu sugnaatay ee aan cadam iyo jiridla aani ka horraynin ee aan zawaal iyo fanaa iyo dhammaansha aanu ku imanaynin ee weligii baaqi ahaanaya weeye alqayuumu ilaaha u taagan maamulka khalqigiisa nafahaantiisa u taagan khalqigiisa maamulidiisa u taagan aan u baahanahaynin cidnaba isagu cid walibana ay u baahan tahay maamul kownka kiisa sare kiisa hooseba isagu maamulaya weeyi laa ta'khuduhu qaban mayso sinatun lulu walaa noomun iyo hurdo toona sinadu waa lulada waxaa la yidhaahdaa calaamadaheeda waana muqadamada iyo hordhaca hurdada inaad hadalka la leeyahay iyo waxa lagaa dulaya aada maqasho laakiin aanad garanin oo aada aroortii u tira warta xalay markaan sii seexanaya maxaa lahdin waxbaa ka hadlayseena muxuu ahaa ama yacni in lagula hadlo hi unaad tidhaahdo yacni hadalkaas lagu leeyahay war hebelo waxa hi unaad tidhaahdo taasaa lulada la yidhaahdaa gamaanyana maladaha qaar baa yidhaahdaa walaa nawmun hurdana ma qabato waayo waa nuqsaan in allaha laa yanaam walaa yanbagii an yanaam walaa yanbagii low an yanaam ilaahay ma seexdo umana haboono inuu seexdo waa xadiis saxiixa lahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaat waxa ku sugan waa fi lardi iyo dhul waa kusugan cirar oo dhan waxa ku sugan iyo dhul waxa ku sugan isaga ayuu u sugnaaday isaga ayaa abuuray isaga ayaa markaa leh isaga ayay addoommo u yihiin isaga allah ayaa maamulaya kulli yacni maamulkiisa wax ka baxsani ma jiro keliga ayay u cid la maamushaana ma jiro walaa malag baan la maamulin walaa weli baan la maamulin walaa cid kale ayaan la maamulin man da ladii waa keeka yashwacu ergeyn cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi isaga idankiisa iyo ogolaanshiisa iyo fasaxiisa mooyaane waayo cidday iska ergeyn kartaa agtiisa ergadu waxa weeye dhexdhexaysi aada cid kale dhexdhexaad aada u noqoto ama aada u wastayso si markaa waxtar aada ugu soo jidi ama dhibaato aada ugu dafcin lahayd waa wasada ah haddaba ilaahay agtiisa cid ergeynaysa ay ma jirto cid awoodda inay ergeysa ma jir illaa biidni ciduu isagu ilaahay u idmay mooyaane waa inuu ilaahay u idmaa cidda ergeynaysa maalinta qiyaamaha waa inuu raalli ka noqdaa ilaahay cidda ergeynaysa iyo ka loo ergeynaya wa kan min malagi fi samaawaati waalard wa kan min malagi fi samaawaati laa tugni shafaacatuhum sheen ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa yarda badanaa malag inta ku sugan samaawaadka oo shafaacadooda aanay waxba taraynin ilaa alla intuu u idmay cidda uu doono in loo ergeeyo oo raalli ka noqday weliba cidda ergeynaysa mooyaane iyo ka markaa loo ergeynayaba yaclamu ilaahay waa ogyahay maa bayna adiima khaliqiga waxa hortooda ah ilaahay waa ogyahay waxa ka horeeyaa ku soo socdaa wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya kula maadi wa kula mustaqbal wax kastoo horeeya iyo wax kastoo soo socda ilaahay waa weye yaclamu maa baynadum wamaa khalfahum ilaahay midog weeye cilmigiisa iyo ogaandiisu waxa ahaaday ahaadayo wax ahaan doona ayaa ilaahay ku wax ilaahay ka qarsoonina ma jiro wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik lahu maa bayna aydiina wamaa khalfahum wamaa bayna dalika wamaa kaana rabuka nasiya walaa yuxiiطuuna khalqigu ma koobayaan ayagu bishayin wax min cilmihi ilaahay cilmigiisa iyo waxa uu og yahaya waxay markaa ka koobayaan ma jiro ilaa bimaa shaa wuxuu ilaahay doono ee isagu uu daalacsiiyey u ogeysiiyey mooyaane cilmigiisa iyo macluumaadkiisa waxa ilaahay og yahay waxay dadku ka koobayaan khalqigu oo ay kala socdaani ma jiro wuxuu ilaahay ogeysiiyey mooyaane isagaa callaama alguyuuba ama min cilmihi daatadiisa cilmigeeda waxay kala socdaani ma jirto ilaa bimaa shaa wuxuu ilaahay doono ee dee uu isagu ogeysiyey mooyaan subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana laa cilma lanaa inaka anta callaamu lguyuub waa tay ay malaa'igtu lahaayeen waasica waxa waasic noqday oo uu koobay kursiyuhu ilaahay kursigiisu asamaawaati walard samaawaad iyo dhul samaawaad iyo dhul ayuu ilaahay kursigiisu u koobay mid markaa samaawaad iyo dhulba ku wareegsan oo ka weyn weeye waxaa la yidhi ma samaawaatu sabcu si xadiidku ahaa samooyinka toddobaday macal kursiyi ma ahaanin ilaa xalqo iyo baraarug yar oo lagu tuuray dhul bannaan ayuunbay uga dhigayihiin samaawaadka aad arkaysa intay leegyihiin carshiguna wuxuu kursiga isna ka siifada badan yahay uu ka weyn yahay sida bannaankaa weyni dee xalqadaa yaree lagu dhex turay uga weyn yahay buu isna uga sii weyn yahay walaa ya-uuduhu ilaahay cuslayn maayo oo dhibkuba iyo xifduhumaa samaawaad iyo dhul ilaalintoodu ilaahay culays kuma hayso wa huwa ilaahayna alcaliyu ka sarreeye weeye ee fowqa carshihi ee khalqigiisa ka soocan ee culuwi daata ayuu sugnaatay culuwi lqadri u sugnaaday culuwi lqahri u sugnaaday ee qadarkiisa uu sarreeyo ee makhluuqiisao dhan markaa wada qahrayee wuxuu doona ku socodsiinaya ee daataana ilaahay khalqigiisa waa ka sarreeya oo waa ka soocan yahay laakiin bicilmihi huwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo ay ku sugan tihiin ama khali ku sugan yihiin ilaahay waa mid la jira muxuu kula jiraa xagga ogaanta iyo xagga ilaalinta iyo xagga la socodka amaa ilaahay khalqiisa waa ka soocan yahay oo waa ka sarreeya oo fawqa carshibu ayuu ka qoran maray alcadiimu allaha weyn weeye ee wax kastaaba hortiisa ay yar yihiin ee waxba ahaynee weynida markaa daat ahaan iyo qadar ahaan iyo mid walba ilaahay u weyn weeye aayaddan aayad kursiga la yidhaahdo fadaaisheeda iyo qiimaheeda nabigeenna sala allahu calayhi wasalam moxameda ayaa inoo sheegay meelo badan baanay adkaarta ka soo gelaysaayo dee halkan waa salaadii dabadoodii bay soo gelaysaa waxay soo gelaysaa adkaaru sabax walmasaa waxay soo gelaysaa adkaarta hurdada mid walbana wax gaara bay leedaho aynu ku arki doonaa nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoogu tilmaamay xadiidka saxiixa ah ee imaamu muslim warinayo acdama aayatin fii kitaab illaah aayadda ugu weyn ilaahay kitaabkiisa abaa mundir buu ku yihi atadri aayadda kitaabka ilaahay ugu weyneed hayso markaasaa uhi allah warasuulu aclam ya abaa mundil atadri ay aayati fi kitaab alacdam markaasaa ii allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum markaasuu halkaa laabta uu kaga dhuftay uhi markaa yahnikan cilmi ya aba mundir yacni cilmigaa ayaan kugu tahniyadeynaya cilmigaasi ha ku gala ayuu markaa waxay waan ubay ibnu kacab ayuu markaa saxaabiga saa kula ubay ibnu kacab ayuu ahaa waxaa markaa xadiidka aan ka qaadanaynaa qur'aanku inuu kala wen yahay kala fadli badan yahay wuxuu ku tusinayaa iyo mowduuciisa ayuu markaa ku kala wen yahay ilaahay baa ku hadlay oo ilaahay uu xaggiisa ka yimi laakiin wuxuu ka hadlayay mowduuciisa ayuu ku kala wen yahay dee suurat likhlaas iyo yacnii suuradaha kale isku mid maaha waa taa hulusu lqur'aan lagu tilmaamay tanna acdama aayatin baa lagu tilmaamay tii ugu weyneyd waayo dee waxay tilmaamaysaa ilaahay baa iyaduna sifaynaysaa oo ay tilmaamaysaa deriska qeybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam